الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد hadduu ilaah yidhaahdo subxaana wa tacaala caa waxaanu bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo buluuqu lmaraam min adillati alaxkaam sida aan kitaabka magaciisa ka fahmi karnaba waa kitaab qayim ah oo aad iyo aad u qiimo badan waa kitaab aan isleenahay wax badan baa laga faa'idi doonaa xagga axkaamta usuusha adilada xadiidka ee axkaamta sharciga ah ilaahay waxaan wax badan ka rajaynaynaa kana baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu kaalmeeyo naguna saacido kitaabka akhrintiisii fasiritaankiisa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa mar allaala markaan akhrinayni intaan meesha fadhinaba inuu ilaahay miisaankeena xasanaadkaa noogu daro kitaabkana nooga dhiga kuwa ku dhaqmoo ku camalfala khayrka iyo wanaaggana ku gaara ilaahay idinkii subxaana wa tacaala xaafid ibnu xajar ayaa iskale kitaabka magaciisoo kaamil ahna waa axmed ibnu cali ibnu moxamed ibnu xajar casqaraani shaam macnaha ehelkiisii ayaa ka soo yimid asaga laakiin wuxuu ku dhashay misr meesha laguna magacaabo misr alqadiim toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii laba iyo tobankii shacbaan markay hijradu ahayd ayuuna xaafid ku dhashay lix sano markuu gaarayna aabbihiisaa dhintay sagaal sanana qur-aankuu ku xafiday aabbihii maal fara badan ayuu oga tegay baa la yidhi oo ibnu xajarba waxay ugu baxday hantida iyo fidada iyo lacagtaa badan toddoba boqol afar iyo siddeetankii markii hijradu ahayd xajkii ugu horreeyey yuu xaafidku xajiyey baa la yidhi biyaha zamzamkana wuu cabayo wuxuu u cabay niyad in ilaahay cilmi badan siiyo rabbina waa ka aqbalay subxaana wa tacaala markii siddeed iyo labaatankii dilxaj ay ahaydna siddeed boqol iyo konton iyo labadiina waa uu dhintay xaafid ibnu xajar waa dilxaj may ahayd waxaa la tilmaamaa inuu u dhintay sabab caloosha ah oo calooshu in badan ka baxay ilaa uu dhiig dhigay qofka noocaas ahoo saa u dhintana waxaa in badan lagu tilmaamaa inuu darajada shahiidka ah ilaahay gaarsiiye subxaana wa tacaala muqadamadaanoo ka bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay calaa nicamihi nimcooyinkiisa dushood ayuu ilaahay ugu mahadsan yahay mahadna ay ugu sugnaatay nimcooyinkii aldaahirati muuqday iyo walbaatinati kuwii markaa qarsoonaaba qadiiman iyo wa xadiidan kuwii horreeyey kuwii cusaaiyo kuwa cusub labadaba nimcooyinkii qadiimka ahaa iyo kuwa xadiidkee markaa cusub waasalaatu naxariis iyo waasalaamu nabadgelyana calaa nabiyihi nebigiisa dushii ayay ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisii muxammedin muxamed ahaa iyo wa aalihi ehelkiisiiba waa nebiga wa saxbihi asxaabtiisii alladiina kuwaasoo saaruu u socday fii nusrati diinihi diinkiisa u gargaarkeeda inay diinta nebiga u gargaaraan kuwii u socdee asaga saaxiibbada la ahaa ee la suxbatamay kuwaana ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha yeelo fii nusrati diinihi diinkiisa inay u gargaaraan sayran socosho xafiifan oo xafiif ahoo deg deg ah oo xoog leh ugu socday iyo wa calaa atbaacihim atbaacdoodii waa intii raacday aladiina kuwaasoo warihuu dhaxlay cilmahum cilmigoodii dhaxlay wa calaa tabaacihim iyo atbaacdoodii aladiina warihuu dhaxlay cilmahum cilmigooda waayo waalculamaa'u culimadu warafatu اlambiyaa'i waa nebiyada kuwii dhaxlay ama waxaad dhahdaa waalculamaa'i warafat اlambiyaa iyo culimmadii nebiyada dhaxlay kuwaana iyo waalculamaa'i culimmadii warahati alambiyaa'i nebiyadii dhaxlay akrim bihim karaamo badanaa alla wanaag badanaa bihim kuwa waarihan ka wax dhaxlay wa mawruusan iyo ka la dhaxlayba waxay leeyihiin khayr iyo wanaag badan oo alla qiimo iyo wanaag badana oo karaamo mudna waarihan iyo wa kii wax dhaxlay iyo midka la dhaxlay ee nebiga nebiyada ah amaa bacdu intaa kadib fa haadaa midkani mukhtasarun waa mid gaaban yashtamilu yashtamilu kulansaday calaa usuuli اladillati alxadiidiya lilaxkaami اsharciya fa haadaa midkani mukhtasarun waa mid mukhtasar ah waa mid gaaban oo la soo gaabiyoo yashtamilu ururinayo oo kulansaday calaa usuuli اladillati adilada asalyaalkeeda alxadiidiyati ee xadiidka ah lilaxkaami asharciyatina ah axkaamta sharciga ah waa adilad xadiid ah oo axkaamta sharciga ah kulansaday xarartuhu waan sugay buu yidhi imaamka kitaabka qoray taxriiran sugitaan baaliqan oo markaa xeel dheer kitaabka waan hufay oo waxaan u hufay si taxriiro hufnaan ah aadna u xeel dheer liyasiira si uu u noqduu u ahaado man yaxfaduhu qofka xifdiya min bayni aqaarinihi aqaarintiis uu ku dhex jiro aqaarintiisii dadka la da'da ah ama lafilka ah baynkooda naabiqankii ka muuqda oo ka sarreeya qof kastoo kitaabkan xafida ee barta inuu noqdo dadka da'aadda ah ee asaga aynigiisa ah ee uu ku dhex sugan yahay mid ka sarreeyo ka muuqda ayaan ayaan kitaabka loo sugay iyo wayastaciina bihi inuu kaalmaysto aلطaalibu ardayga almubtadiu ee bilowga ah ardayga cilmi bilowgay hadda wax bilaabayana inuu kaalmaysto walaa yastagni uusanna ka deeqtoomin uusan ka kaaftoomin canhu kitaabka xaggiisa alraaqibu اlmuntahi raaqibka rajaynayee doonaya muntahiga iyo yoolka ugu dambeeya xataa qofka cilmi meel sare ka gaaray inuusan ka kaaftoomin kitaabka uuna u soo laabto waqad bayantu waan caddeeyey buu yidhi imaamka caqiba kulla caqiba kulli xadiidin xadiis kasta dhammaantii man akhrajahu qofka soo saaree wariyey oo min ala'immati a'immada ka mid ah ayaan caddeeyey liiraadati doonid darteed nusxi اlummati ummaddu naseexintooda ummaddu in loo naseexeeyo wanaag iyo khayr la tusa darteed yaan xadiis kasta dhammaadkiisa iyo ciribtiisa waxaan caddeeyey inta soo saartay cidda a'immadee soo saartay musalaxa kitaabkuu ku socon doonuu sheegayaa falmuraadu muraadka iyo danta aan ula jeedeen ka leeyahay bisabcati sabcadi haddaan idin dhaho rawaahu sabca waxaan ula jeedaa axmedu waalbukhaariy wa muslim وأbو dاوd والتirmidي والنsاaئي iyo وبن maaجة intaas ayaan ka wadaa rawaahu الsabca meeshaan tirin lahaa rawaahu الsabcu xadiisku leeyahay waa أxmed iyo bukhaarي muslim abi daawuud tirmidi nisaa'i ibnu maaja wa bisittati sitadii waa warisay haddaad idhaahdo man cadaa axmed waa wixii axmed ka soo haray axmed ka saar waa afarta sunanka ah iyo saxiixaynka waa haddaan dhaho bisitta wa bilkhamsati khamsada waxaan ula jeedaa man cada albukhaariy wa muslima wixii bukhaari muslim ka soo haray rawaahu lkhamsa haddaan idhaahdo waxaan ula jeedaa waa afarta sunanka ah imaamu axmed waqad aquulu inaan dhahaa dhici kartaa alarbacatu iyo wa axmedu meeshii rawaahu khamsaan ka dhihi lahaa inaan idhaahdo alarbacatu wa axmedu taana waa suuragal wa bilarbacati arbacadii baa welisay haddaan idhaahdo man cadaa waa wixii ka soo haray alhalaaثata alawal saddexda hore saddexda hore waa waa axmed iyo bukhaari iyo muslim ka bixi afartii baa warisay waa afarta sunanka ah wa biالhalaaثati saddexdii haddaan ah dhahana man cadaahum waa saddexda hore wixii ka soo haraa waa cadda alakhiira iyo midka dambe ee ibnu maajah markaa ah وبالمتفق calayhi متفق calayh haddaan idhaahdo yaan ula jeedaa البkخاaرiيu iyo ومسلم waqad laa adkuru inaanan sheegin baa dhici kartaa macahumaa muslimi bikaari macigooda hayrahumaa kayrkood in hayrkood ay wariyeen oo ay jiraan oo aanan sheeginna waa suuragaloo muttafaqun calayhi aan markaa ku gaabsado marka haddaan idin dhaho muttafaqun calayh waa xadiiska ma aha qof kale lama warinin way dhici kartaa laakiin inaan kaga gaabsado wamaa cadaa daalika intaa wixii ka soo haray lixda toddobada fahwa mubayinun waa mubayino waa la caddaynayaa oo waan idiin caddayn doonaa haddii intaa toddobada ah wax kale ay jiraan oo wariyeyna waa kii la caddaynayo magaciisaan kuu sheegi doonaa ayuu markaa leeyahay wasamaytuhu waxaan ugu magac daray oo aan u bixiyey kitaabkoon ku magacaabay buluuqa almaraami buluuqa almaraam ayaan markaa ugu magac daroo loola jeeda gaaritaanka qofka danaha iyo muraadaha la gaaro lagana gaaro min adillati alaxkaami adilada axkaamta ah macnaha in waxaan u bixiyey kitaabka buluuq oo ah gaaritaan iyo maraam oo ah higsigii ujeeddooyinka iyo qofka waxyaabaha uu rabo inuu gaaro taasaa markaa kitaabka loogu magac daray wallaahu as'alu wallaaha as'alu ilaahay baan weydiinayaa oon weyddiisanaynaa allaa yajcala inuusan nooga yeelin maa calimnaa waxa uuna baray calaynaa korkeenna wabaalan wabaal iyo hoog iyo khasaaro wa an yarsuqanaa iyo inuu nagu arsuqo alcamala camalka xaggiisana bimaa yurdiihi ama bimaa yardaahu wixii ilaahay raali geliya ama raalika uu ilaahay raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaan markaa weydiisanaynaa cilmiga aan baranayno kitaabka aan baranayna wadaal hoog cadaab khasaaro ilaan cilmi badan oo la barto cadaab lagu mutaysto ayaa markaa jira in badan buuna nebigu alle ka magangeli jiray cilmi laa yanfac wax badan buu weydiisan jiray cilmi naafica oo markaa waxtar leh kitaabu ahaara ahaaradii ayuu kitaab ku yahay waxaan gudagelaynaa kitaabkii kitaabu ahaara ahaara sideeda waa nadaafadda laakiin meeshan waxaa loola jeedaa waa waxyaabo qofka loogu talagalay inuu isaga rafaco wax allaala wixii markaa xadatha ah. qaarna waa adag yihiin qaarna way kafiif yihiin qaar bay ayay waajibiyaan wixii noocaas ah waa tahaar baabu biyihii ayuu markaa baab u yahay iyo biyooyinkii can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayra ilaahay ha ka raadi noqday qaale wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fi lbaxri badda arrinteeda markuu ka hadlaya huwa altahuuru badu waa tahuur buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam macnaha waa waa kii wax lagu daahiriyo oo daahir ah maa'uhu biyihiisa waalxillu waxaa xalaal ah meytatuhu bakhtigiisa meydkiisa iyo wixii ku dhintaa iyo wax allaala wixii badda ku nool oo aan ku noolaan karin meel aan badda ahayn xataa haddaan la gowracin oo ay saa ku dhintaan waa xalaal buu yidhi akhrajahu alarbacatu afartii baa xadiiska soo saartoo warisay wabnu abi shaybana xadiidku waa wariyey wallafdu lafdigana lahu ibn abi shayba iskale wasaxaxahu xadiidku waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma iyo watirmidiy wa rawaahu malik washaaficiyu iyo wa axmedu intun xadiisku markaa waa wariyeen waasuu u sheego xadiisku waa xadiis saxiix ah wuxuuna tilmaamayaa badda iyo arrinteeda iyo wax allaala waxa ku dhex nool meydkooda rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa su'aal la weydiiyey nin dadka badda ku safra ah amase markab kaa kaxeeyaa nebiga wuxuu weydiiyey rasuulka allow baddaasaan ku soconaa waxaa micigeenaon wadanaa biyo qaliil ah oo yar oo macaan haddaan ku weyse qaadano waa oomaynaa biyaha badda ma ku weys qaadan karnaa su-aashaas ayay ku timid xadiidka markaasuu rasuulku ka jawaabay uu yidhi huwa tahuuru maa'uhu biyihiisu waa taahir waa kii wax tahiriyoo lagu tahiriyo walxillu maytatuhu maydkiisa iyo bakhtigiisuna waa xalaal waa wax allaala waxa badda ku nool oo berri aan ku noolaan karin haddii ay dhintaan uma baahna gowrac kaasi maydkoodaasaa xalaal u ah biyahooduna waa daahir waa daahiroo waa biyo waa kii wax lagu daahiriyo waaye mar haddii biyuhu ay daahir noqdeen waa lagu weys qaadan karaa hadday wax daahiriyaan waa lagu dahaaro qaadan karaa saasuu markaa xadiidku ku yimi nebiga sala allahu calayh wasalam biyaha la weydiiyey markaasuu laba jawaabood markaa bixiyey waalxillu maytatuhu maydkiisuna waa xalaal buu yidhi wa can abi saciidin alqudri radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi asaguna qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna almaa'a biyuhu tahuurun waa kii wax lagu tahiriyo daahir ah oo wax tahiriya daahirna markaa ah laa yunajisuhu ma nijaasiyaan biyuhu shay-un waxna e, akhrajahu halaaa wa saxaxahu axmedu axmedna wuu saxiix yeelay waasuu u tilmaamoo xadiidku asaguna waa saxiix oo biyuhu waa daahir sidoodaba wax nijaaseeyaana markaa ma jiraan sidiisa haddii markaa loo qaata biyaha hadday yaraadaan iyo hadday badan yihiin hadday qulatayn gaaraan hadday ka bataan intaba ina almaa'a tahuurun waa daahir laa yunajisuhu shay-un shayna ma nijaaseeyaan wax nijaaseeyaay markaa ma jira akhrajahu alaaatu wasaxaxahu axmedu axmedna xadiidku uu saxiix yeelay wa can abi umaama albaahili radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina almaa'a biyuhu laa yunajisuhu shayun shayna ma nijaaseeya wax nijaasayn karaayi ma jira ilaa maa wixii maahane halaba ka guulaystoo ka adkaada calaa riixihi urkiisa wa طacmihi dhadhankiisa walownihi iyo midabkiisa ilaa saddexdaa wixii intay ka xoog badiyaan oo najaasa intay ku dhacaan ka tanbadiyaan riixdiisiibaa isbedeshay dhadhankiisiibaa isbedelay midabkiisiibaa isbedelay iyo wixii markaa la mid ah ilaa wixii saa noqda maahane akhrajahu ibnu maajah baa xadiidka soo saar oo wariyey wa dacafahu waxaa daciifiyey abuu xaatim ninka abuu xaatim la yidhaahdo xadiidku hadduu sugnaan lahaa wuxuu tilmaami lahaa biyuhu bacdamaa daahir lagu soo sheegay saddexdaa wax ka mid ah haddii ay ka doorsoomaan ama ay markaa ka beddelmaan inay markaa najaaso noqonayaan oo abi umaama albaahili wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina almaa'a laa yunajisuhu shay-un shay nijaasayn karaayi ma jira ilaa maa halaba wixii ka guulaystoo ka adkaada maahane ka tambatoo ka xoog badiya calaa riixihi urkiisa riixdiisii buu beddelay wa qacnihi dhadhankiisa midabkiibaa isbeddelay wa macnaha dacmigii dhadhankiibaa isbeddelay walownihi iyo midabkiisa laakiin xadiisku waa daciif walilbayhaqiy bayhaqi waxaa u sugnaa almaau طahuurun biyuhu waa طahuuro waa طaahir waxna waa lagu طahiriyaa oo waa kii wax طahiriya ilaa an tagayara inuu isbeddeluu doorsoomo maahane riixuhu riixdiisii horkiisa aw طacmuhu dhadhankiisa aw lownuhu ama midabkiisa maxay ku doorsoomayaan binijaasatin nijaaso sababteed taxduثu fiihi ku dhacday najaaso ku soo dirsayoo u timid oo ku dhacday hadday intaa isku bedelaan markaa way nijaasoobayaan haddii kale maya labada xadiisba waa daciif baa la yidhi qaybtaa dambiika hore haddii lasoo duuduuba biyaha sidoodaba waa daahir sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala cirka waxaan ka soo dejinay maa'an tahuuran biyo daahira buu dhaha ilah subxaana wa tacaala in badan baa waxaa la tilmaamaa biyuhu inay daahir yihiin ama haddii lasoo duuduubo ijmaac ahaan waxaa la yidhi biyuhu haddii sida noo imaan doonto badan yihiin qulatayna ay yihiin khabad iyo nijaasamada xambaaraanba hadday biyuhu yar yihiin qulatayna ay markaa ka yaraadaan haddii ay najaasa ku soo dhacdo kadibna saddexdaa qayb ka mid ah ama mid ka mida ay isbeddelaan markaa wuu nijaasoobayaa ijmaacahan marka markaa la fiiriyo laakiin labadaa xadiid ee saa u tilmaamaya riixda iyo tacmiga iyo lowniga labada markaa daciif waaye wacan cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana almaau hadday biyuhu noqdaan oo ay ahaadaan eh, ay noqdaan amay gaaraan qullatayn laba aashuun lam yaxmilil khabafa khabadku ma xambaaraan maxaa laga wadaa wa fii lafdin lam yanjus ma nijaasoobaan waayo hadday mar biyuhu bataan oo ay gaaraan qulatayn qolataynku waa biyo aad aad markaa u fara badanoo qoloba waxbay ku tilmaantaa ay ku fasirtaa laba ashun oo waaweyn biyahooda oo kale hadday noqdaan ama laba fuusto ama laba mataqaanaa haamood oo markaa aad iyo aad u waaweyn lam yaxmil lam yaxmil ilkhabafa ma nijaasooban baa loola jeedaa khabadku ma xambaaraan oo wixii nijaasa hadday ku dhacdaan ma xambaaraan oo waxba kama taraan wa fii lafdin wuxuu ahaa lam yanjus ma nijaasoobaan biyaha akhrajahu alarbacatu ba xadiidkaas soo saartay wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiisku uu saxiix yeelay iyo walxaakimu iyo wabnu xibbaan intaba xayskaa wuxuu tilmaamayaa saan soo tilmaannay biyuu hadday aad u fara badan yihiin inaysan waxba markaa xambaarayn amase wax allaala wixii markaa ku soo dhiriya ee markaa ku soo dhaca xaaladda noocaasa inaysan markaa dhibaato u lahayn waxnaysan markaa gaadhsiinaynin rasuulka sala allahu calayh wasalam xaaladdaasuu markaa tilmaamaya oo wuxuu in badan tilmaamayaa in biyuhu ay markaa daahir yihiin xadiiskaanu soo marnay ee ahaa ina almaa'a tahuurun laa yunajisuhu shay-un su'aal nebiga la weyddiiyeyna way ku timid baa la yidhi oo rasuulka inta loo yimid ayaa waxaa la weydiiyey bi'r bidaaca ceel lagu magacaabo oo meeshaa markaa ku yaala rasuulka allow biyahaasaa lagaaga soo dhaamiyaa biyaha ama ceelkaa meesha ku yaalana akhdaarta iyo wasaqyaalka iyo markuu roob ku yimaado wuxuu soo qaaduu ku soo ridaa rasuulkii ilaahayow biyaha ma ku weysaysan karnaa ama ma ku weys qaadan kartaa ina almaaa ina almaa'a tahuurun laa yunajisuhu shay saasuu markaa rasuulku u yidhi marka biyuu hadday bataan qolataynna ay markaa gaaraan ma najaasoobaan wa abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaktasib yuusan qubaysanin axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi biyo daa'im ah oo fadhiya yuusan ku qubaysanin wahwa junub asagoo janaabaysan asagoo janaabo qaba biyo war ah oo meel ku jira oo aan ahayn bad oo aan ahayn webi socda haddii biyuhu ay daa'im yihiin isagoo janaabo qaba intuu dhex galo yuusan ku qubaysanin akhrajahu muslim baa xadiidkaa soo saaroo wariyey walilbukhaari bukhaari waxaa ku sugnaa laa yabuulanna yuusan kaadinin uusan ku kaadinin axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi biyo daa'imoo fadhiya alladii laa yajri aan soconin alladii laa yajri daa'imkay tafsiir ku tahayoo waxaa loola jeedaa biyo aan soconin uma kadibna marka intuu galo uu ku kaadiyo yaqtasilu fiihi uu ku dhex qubaysto haddana yaynan dhicin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam yousan kaadin oo kaadini axad adinka idinka mid ah biyo daa'im ah oo raakid ahoo fadhiya biyahaasoon dareerayn oon soconay umma haddana yaqtasilu fiihi oo haddana ku dhex qabaysto yay dhicin xaaladda rasuulku wuxuu diidayaa sala allahu calayhi wasalam axkaam ahaan waxaana la farayaa qofkii inuu aad u ilaaliyo biyahanuu iska fiiriyo hadday baddu yihiin ama biyo socdoon isu soo gaarayn sida webiga oo kale uu yahay dhibaato kuma sugna haddii janaabo uu qabo uu galuu ku qubaysto amaa biyaha daa'imkaa ee fadhiya kuwaasan soconaynin xaaladda yuusan samayn ama ha ku kaadiyo ama yuusan markaa ku kaadinin wa abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaktasil yuusan qubaysanin axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi biyo daa'im ah wahwa junubun asagoo janaabo qaba akhrajahu muslim walilbukhaariy laa yabuulanna yuusan kaadin oo yuusan ku kaadini axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi biyo daa'im ah biyo fadhiya alladii laa yajri kaasan soconaynin alladii laa yajri tafsiir bay u tahay biyaha daa'imka ah uma yaqtasilu kadibna uu ku meertuu ku qubaysto fiihi biyaha dhexdiisa walimuslim waxaa u sugnaa minhu biyaha xaggiisa ilan biyihii daa'imka ahaa ee fadhiyey intuu dhex galay ayuu ku kaadiyey kadibna inuu ku dhex qubaysto amase intuu markaa ku kaadiyo uu biyihii xaggoodu ka qubaysto intuu soo qaado soo darsado markaa uu ku qubaysto taa yaysan dhici abi daawuud abi daawuud waxaa u sugnaa walaa yaktasil fiihi yuusan biyaha daa'imkee fadhiya gudihiisa kaga qubaysanin min aljanaabati janaaba xaggeeda janaabuhu ka bixin maayaan sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu in badan ilaaliyo xaaladda noocaa ah biyaha aan soconee wararka ah ama fadhiya ama intuu roob yimid meeli ku aruureen ha ku qubaysan adoo janaabo qaba ha ku qubaysan adoo ku dhex kaadiyey janaabaha kaga qubaysan dhexdiisa ama xaggii labadaba xaaladda noocaa ah amaa biyuu hadday saa u fadhiyaan maxaad samaynaysaa intaad soo darsatood soo qaadato meesha aad la tagtaad markaa ku qubaysanaysaa saasaa markaa la sameeyaa amaa biyaha dareeree socda webiyada iyo baddii wixii la mid ah dhibaata markaa kuma sugnaa oo nahyigu kuma jiro wa can rajulin nin xaggii waxaa laga wariyey oo saxiba annebiy nebiga la saaxiibay sala allahu calayh wasalam yuu noqon karaa ninkaa nebiga la saaxiibay bacdamaan la sheegeen wax dhibaato ah ma laha li'annahu saxaabada dhammaantood waa caadiliin hadduu abuu hurayro noqday ibnu cumar ibni cabbaas kuu noqdaba dhibaato markaa kuma sugno haamkaa la geliyey saxaabigaa aan la tacayinon la magacaabin wax dhibaata xadiiska u keeni maayo waayo saxaabada dhammaantood waa caadiliin oo qaala wuxuu yidhi nahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu reebay sala allahu calayh wasalam ama uu diiday an yaktasila inay qubaysato almar'atu naagtu bifadli rajul biyihii ninka ka soo haray aw irajul ama ninka inuu ku qubaysto bifadli lmar'ati naagta biyaha ka soo haray inay markaa ku kala qubaystaan taa rasuulku waa diiday sala اllahu calayh wasalam walliyaqtarifaa maxay samaynayaan walliyaqtarifaa ha qarifaystaano ha ku wada qubaystaana jamiican ayagoo wada jira mar allaala markay janaabo ka qubaysanayaan oo ay gabadhu ay rabto inay janaabo ka qubaysato oo ay biyo intay soo qaadato baaldi iyo wixii la mid ah ay markaa ku qubaysato hambada ay soo reebtay ninka inuu yimaado yuusan ku qubaysanin sidoo kale ninkiibaa janaabo baxaya wuxuu soo qaatay baaldi iyo wax la mid ah biya ugu jira biyii buu ku qubaystay hambadii ka soo hartay yaysan gabadha mislaantiisa ku qubaysani musqusha ha wada galaana haddii la doono ha wada qubaystaana haddii la doono waliyaqtarifaa jamiican si wada jir ah ha u qubaystaano ha qarifaysteeno sida nebiga caishay samayn jireen oo kale akhrajahu abu daawuud baa xadiiskaa wariyey wanisaa'i wa isnaaduhu saxiix sanadkiisuna waa saxiix xadiidku asuu ku tilmaamo waa saxiix nebiga sala allahu calayh wasalam caaisha waxay leedahay ani iyo rasuulku waa wada qubaysan jirnay weel baa dhexdeena yiilay gacmaheennana way isdhaafaayeen oo markaan aniga geliyana asaa ka bixinaayey markuu asaga geliyana anaa ka bixinaayey riwaayadaha qaarkood way kulmaayeen gacmaheena wax yar markay haraan buu mar ii dhihi jiray dacni war caasha kistaa iidaa ani anna dacnii baa dhihi jiray kastaa ii dhaaf waliyaqtarifaa jamiican ha wada qubaystaana buu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam horumarka iyo maxabada iyo qiimaha iyo sharafta iyo cushrada iyo dhaqanka islaamka ninka iyo naagtiisa uu baray markaa ka mid tahay saa darteed biyahanka ka soo haray iyo tag biyaha ka soo haray yise markaa ku kala qubaysanin wacan ibni cabbaasin radia allahu canhumaa ana annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaqtasidu mid ku qubaystaa bifadli maymuuna maymuuna hambadeeda biyihii ka soo haray maymuuna oo sawjadiisaa waa ibni cabbaas hawaryartiis akhrajahu muslim baa xadiidkaa wariyo soo saaray xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam biyo ay ku qubaysatay xaaskiisa jabaan janaabana ay kaga qubaysatay hambadii ka soo hartay inuu ku qubaystay sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhaahdaa nebigu hadduu wax diido haddana uu sameeyo waa laga habboon yahee xaaraannimo ma gaarsiisnaa oo mamnuuc ma aha nahyo nahyi jaa'isah ayaa la yidhaahdaa rasuulka ayaa wax diiday haddana waa uu sameeyey haddii xaaladdaa aad aragtaan xaaraantinimo keeni mayso nebigu wuxuu cabbirayaa inay bannaan tahay laakiin laga fiican yahay xadiid buu ku tilmaamay uu yidhi salaadda cishaa'iga catamaha dhihina oo dadka geeljirkiiyo caraabtiisan idinkaga qaalib noqonin marna wuxuu dhahay salaada catama iyo salaadda fajarka ah hadday ogaan lahayn waa salaadda cishee xaaladdaa waxay tilmaamaysaa in laga fiican yahay laakiin aysan dembi markaa ahayn marka rasuulka sala allahu calayh wasalam biyo xaaskiisa maymuuna intay janaabo kaga qubaysatay hamba ka soo artay buu ku qubaystay taa horena waa na loo diiday haddii layska dayn karo way fiican tahay haddiise gabadha ama xaaskaaga biyihii ka soo haray aad ku qubaysato way fiican tahoo dembi ma aha haddiise layska dhaafo waata rasuulku tilmaamay sal allahu calayh wasalam waliasxaabi sunan asxaab sunan waxaa u sugnaa iqtasala waxaa qubaystay bacdu aswaaji الnebiy nebiga xaasaskiisa qayb ka mid ah middood waa maymuune sala اllahu calayhi wasalam fii jafnatin xeeray ku qubaysatay fa jaa'a rasuulkaa yimid liyaqtasila minhaa suu uga qubaystay biyo xaggeeda ka soo haray fa qaalad waxay tidhi innii kuntu junuban janaabaan ahaa ha ku qubaysan rasuulkii allow markaan qubaysanayey junub baan qabo gabar janaabaysan baan ahaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ina almaa'a laa yajanub biyuhu ma janaabobaan buu yidhi ama janaabo ma qabaan biyuhu janaabada kuma jiraan saa darteed biyaha adaa janaabo qabaye biyuhu ma janaabay qabeen waa maya rasuulku wuu ku qubaystay sala allahu calayh wasalam isla maymuuna waxay tilmaamaysaa rasuulka sala allahu calayh wasalam biyo ayada intay ku qubaysatay hamba ka soo artay uu rasuulku markaa isticmaaluu ku qubaystay markay u sheegtay ay tidhi innii kuntu junuban anigu junub baan ahaa janaabaan qabin rasuulkii allow uu ugu jawaabay inaysan dhib lahayn biyunaysan janaabo qabin ayadoo hadday janaabo qabtay way qubaysatay hambadii ka soo artayna wuu isticmaalay ibnu cabbaasna wuxuu tilmaamay maymuuna biyihii siyaadada ee ka soo aray inuu rasuulku qubaystay sal alla alay wasalam xadiidkii ka horreeyey nebigu waa nahyiyey waana diiday gabari inay ku qubaysato ninka biyaha ka soo haray ninkana uu ku qubaysto naagta biyaha ka soo haray haw wada qarafaystaano haw wada qubaystaano ninka iyo naagtiisa markay janaaboobaan oo ay rabaan inay ka qubaystaan hadday wada qubaystaan qayrkii wanaag baa markaa ku jira ceeb cayna markaa ma aha taa laakiin waxaanu soo sheegnay nahyiga inuu yahay nahyi ja-is ah bacdamaa nebiga uu diiday haddana markaa uu sameeyey sala allahu calayhi wasalam waliasxaabi sunan iqtasala bacdu aswaaji اnnebiy nebiga sawjaadkiisa mid ka mida ayaa qubaysatay fii jafnatin bay ku qubaysatay xeero ama weel fa jaa'a wuu yimid liyaqtasila minha suu biyihii ka soo haray xaggeeda oo markaa ugu qubaysto way baraarujisay faqaalad waxay tidhi gabadhii xaaska nebiga ahayd innii kuntu junuban anigu junub baan ahaa janaaban qabay faqaala ina almaa biyuhu laa yajnub buu yidhi nebiga ama laa yajnubu wasaxaxahu tirmidiin baa xadiiska saxiix yeelay wabnu khusayma ibnu khusayma wacan abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abuu hurayra qaala rasuulu اllaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tuhuuru ilaa'i axadikum axadkiin weelkiisa wuxuu daahir ku noqon karaa idaa walaqa hadduu afka geliyo fiihi weelkaa dhexdiisa alkalbu ay an yaqsilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba mar toddoba jeer waa inla dhaqdaa uulaahunna midda u horaysana bituraabi waa in ciid lagu dhaqay ciid noqoto akhrajahu muslim ayaa xadiiska wariyo soo saaray wa fii lafdin lahu lafdi kale oo muslima wuxuu ahaa falyuriqhu ha qubo hadday wax ku jireen caanaa ku jiray biyaa ku jiray faantaa ku jirtay daadi waayo wuu gaarayaa najaasadii eyga rasuulku wuxuu tilmaamayaa sala allahu calayh wasalam eygu hadduu afgeliyo walaqa waxaa la yidhaahdaa waa dadka ama xayawaanka carabka wax ku cabaa sida eygii waxyaabaha markaa lamidka ah wala fiihi waa hadduu carab geliyo ee uu ka cabo uu afka la galo weelkii dhexdiisa alkalbu ey rasuulku wuxuu daahir ku noqon karaa weelkaa buu yidhi an yaqsilahu inuu mayro uu dhaqo sabca maraatin toddoba mara toddoba jeer baa la dhaqayaa mid ka mid ah riwaayadaha qaar baa tilmaamay waxaana oo imaan doonta riwaayad tilmaamaysa ukhraahunna awlaahunna ta u dambaysa ama tan u horaysa labadaa midood waayo sida ugu wanaagsanna waa midda ugu horaysaa la yidhaahdaa wacafiruhu bihaamin riwaayadaha qaar ka mid ah marka sideedaadna ciid ka dhiga marka sideedaad ciid ka dhiga riwaayadaha qaarkood ee tilmaamay waxaa la yidhaahdaa toddoba jeer iyo hal ciid ah ayaa laga wadaa midda sideedda ka dhigtay toddobadii biyaha ahaa iyo midda ciidday kala saareen laakiin toddoba isu imaanayaanoo mid ka mid ah ayaa ciidda iyo biyaha laysku daraa haddii saa loo xisaabo toddobay noqonaysaa midda ugu horaysa ama midda ugu dambaysa siday riwaayada ay tilmaantay qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tuhuuru inaa'i axadikum axadkii weelkiisa daahir ahaashadiisa oo wuxuu daahir ku noqonayaa idaa walad haddii uu afka geliyo uu ka caba fiihi weelkii dhexdiisa alkalbu ay an yagsilahu inuu dhaqo sabca maraatin toddoba mar toddoba jeer inuu dhaqo uulaahunna midda ugu horaysana bituraabi uu markaa ku dhaqo ciidda ciidduma lagama maarmaan baa mase haddii wax booskiisa geli kara la helo waa la gelin karaa shaan baa jirta saabuun baa jirta iyo waxyaabo kaloo wax lagu dhaqo culimmadu waxay badankood tilmaameen amase mamnuucah baa la yidhi waxaan ciideen in la isticmaalo waayo mar allaala marka tijaabooyin badan la sameeyey ciidday ku go'day wax kasta oo lagu dhaqayna way ku go'i weysay najaasada ama jaraafiinta eyga markaa uu wato marka waa ciid lagama maarmaan in mid ka mida laga dhigo khaastan midda ugu horaysa akhrajahu muslim wa fii lafdin lahu falyuriqhu ha daadiyo hadday wax ku jireen weelkaa eyga afka geliyey najaasadna way la socotaa saa darteed waa la daadinayaa hadday wax ku jireen weli tirmidi tirmidi waxaa u sugnaa ukhraahunna midda ukhraahunna midda u dambaysa awlaahunna ama midda ugu horaysa ciidda waxaa laga dhigayaa buu leeyahay midda ugu dambaysa ama waxaa laga dhigayaa midda markaa ugu horaysa saa darteed eyga xaaladiisu waa sida saasowna daa'ir markaa ku noqon karaa wa can abi qadaad radia allaahu canhu ana rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi fi lhirati mugulaasha waa bisada ama yaayuurta xaaladeeda markuu ka hadlaayey innahaa ayadu waa hirade mugulaashu laysad ma aha binajasin najaase ma aha sida eyga oo kale la mid ma aha innamaa hiya ayadu waxay ka mid tahay min aلطawaafiina calaykum kuwa idinku dawaafaya kuwa idinku wareegay ka mid tahoo hoostaaday soo gelaysaa markaad cunaysay miiska kuu soo fadhiisanaysaa hoostay soo gelaysaa dawaafiintii carruurtiina iyo waxa idinku dawaafaya markaa lamid tahay sida cunugaaga yar uu kugu soo carray kugu soo carartaa mar allaad markaad naxariis badan tahay xataa mar allaala markaad guriga gasha haddaad arbaacshiixaba la aadiyey ulna kuuma timaada way kaa carartaa sidaa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam mugulaashu wuxuu ku tilmaamay inaysan najaaso ahayn innahaa laysat binajasin najaasa ma aha innamaa hiya in kala mehe ayadu waxay ka mid tahay waa uun min adawaafiina dawaafiinta wareega carruurtiinna oo kale iyo waxaa idinku wareega calaykum korkiina ee ku tawaafay ka mid tahay akhrajahu alarbacatu wa saxaxahu atirmidiy tirmidi xadiiskuu saxiix yeelay wabni khusayma xadiisku wuxuu ku yimid baa la yidhi abiqadaada yaa wiilkiisii gabar u guuriyey kabsho la yidhaahda mar allaala mar maalin maalmaha ka mid ah yuu naagtii ee wiilkiisii naagtii uu qabay ayuu gurigeedii tegey waxay u keentay u soo dhigtay biyo weyseqaad biyihii uu ku weyse qaadanayey ayay markaa u keentay mugulaal baa meesha soo martay ama bisad ama yaanyur wiilkii uu ku weys qaadanayay biyaha ku jiray yuu u jileeciyey marka saasuu ugu foorariyey waa timid oo inuu cabtay bilowday biyuu ku weys rabay ee uu rabay inuu ku weyse qaato yuu bisadii saa ugu dhigay cabitaan bay gasho carabkii ku cabtay gabadhii way yaaban tahay marka wiilkiisii qabay saasay odayga u fiirinaysaa odaygaa maxaa ka qaddan bay leedahay saasay markaa u fiirinaysaa mid gulaaluu wax siinaya biyuu ku isqaadanayena waaye mar allaala markay iska tagtuu arkay gabadhu inay odayga la yaaban tahay yuu yidhi adeerna wuu u ahaa baa la yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi walaalkay gabadhii siiyey ma waxaad la yaaban tahay waxaan markaa samaynaayo mugulaashaan iyo bisaddan biyaha aan siiyey miyaad la yaaban tahay markaasuu yidhi rasuulkii alla qaala wuxuu yidhi fi lhirati mugulaasha markuu ka hadlaayey innahaa laysat binajasin nijaasa ma aha markaasuu xadiisku saa ugu sheegay gabadhii innamaa hiya min aلطawaafiina calaykum kuwa dushiinna ku tawaafaya ku wareegaya unbay ka mid tahay wiilkaagay ka mid tahay oo kale wa waa gabadhaadii oo kale waayo waxay mar kasta dhex socotaa ay ku wareegtaa guriga qolkaanay gashaa way ka baxdaa kaasay gelaysaa faa'iidooyin badanna way leedahay bacdamaa ummadda ay saa ugu dhex jirto iyo reerka haddii najaaso laga dhigi lahaa waa lagu dhibtoon lahaa maalin kasta meeshay ku istaagtay iyo meeshay fadhiisataba ha la dhaqo saxankii wax ku cuntaba ha la dhibaatay imaan lahayd midbisadda faa'iidooyinka ku jira masasku way ka cabsadaan oo way la dagaalantaa jiirka iyo dooliga waxay u tahay difaac oo guriga ay joogta inta badan ma yimaadaan xasharaadkiiyo cayayaanka ayadoo faa'iidadaa leh gurigana noo joogtaa mar kastii meel kastana gelaysaa haddii najaaso waaye la dhihi lahaa ummaddu ay ku dhibtoon lahaayeen innahaa laysat binajasin najaasa ma aha innamaa hiya min altawaafiina calaykum wa can anas ibni maalik anas ibni malik radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a acraabiyun nin herbaadiya ayaa yimid faqaala wuxuu ku kaadiyey fii daa'ifati lmasjidi masaajidka qayb ka mid ah masaajidka taa'ifadiisii qayb ka mid ah yuu kaadi la fadhiistay waa acraabi kaadibaa gubto wuxuu u maleeyaa meeshii uu ka yimid meeshan waa beyt alla subxaana wa tacaala waa masaajidkii nebiga geeskaasuu kaadi la fadhiistay waa dembi aad u weyn fasajarahu nnaasu dadkii waa hororay marka dadkii ayaa hororay oo canaantay fanahaahum waa uu ka reebay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam dhaafuu yidhi waayo dembigan weyn uu odaygu gelaya markii arkeen bay saxaabadii sajriyeen waa loo soo kala cararay ul iyo baakoori waxbaa loo soo qaatay ninkii baa la rabaa dembiga uu ku jiro in laga sajriyo laga horaro ama laga reebo rasuulku dhaafuu yidhi sal alla alayh wasalam kaadida ha ku kala goynina riwaayada qaar baa ku daray falammaa qadaa markuu dhammaystay acraabigii bowlahu kaadidiisii amara الnabiyu nebigu wuxuu amray sala اllahu calayh wasalam in loo keeno bidanuubin wadaan oo min maa'in biyo ah wadaan biyaa ii keena buu yidhi waa loo keenay fahuriqa calayhi waa lagu dul shubay kaadidii khalaas intaa bay dhammaatay kaadidii ayaa lagu kor shubay muttafaqun calayh saasuu daahir ku noqday dhulka mar allaala marka la daahirahayo biyahana uusan saa u daadinayn sida shamiitada oo kale biyuhuna ay hoos u dhuuqayaan intaasaa kaga filan in kaadi baa gaartay ha la qodo ha la soo bixiyo ciid ha la qaado dhaho looma baahna intaasaa kaafinaysae kaga filan rasuulka sala allahu calayh wasalam xaaladdaasuu sameeyey inta wuxuu ku yidhi dadkii warsaaha yeelina waxaa laydiin soo diray inaad dadka diinka u fududaysaane laydinma soo firin inaad dadka diinka ku cuslaysaan waa caraadi cilmi saasa ma laha waa suuragal hal ul haddaad ku dhufataan inay kaadida ku kala go'do kadibna cudur ku dhaco waa suuragal kaadidiisii asoo wataa gacantana ku hees inuu la soo carara masaajidka meel aan la gaari karin iyo meel aan la ogeyn iyo masaajidkao dhanna u nijaaseeyo si loo nadiifina markaa la waayo waa dhibaato labaad dib dambe masaajid inuusan ugu soo noqon waa suuragal oo dhow haba u teginba dadka noocaasa oo caaladooda saa ay tahay waxyaabo fara badan buu rasuulku daaweeyey sal alla alah wasalam waxaa uga door waaa waxa uu door biday in isaga kaadiyo masaajidka kadibna aan saa lagu dhaafin laakiin la nadiifiyo la dahiriyo asagana aan laga aamusin ee wax loo sheego saa darteed rasuulku wuu u wacay baa la yidhi sala allahu calayhi wasalam kaalay buu yidhi meeshaan waa beeg ilaahay looguma talagelin wasaqda iyo waxyaabaha dadka ka yimaadee najaasta ah salaad baa lagu tukadaa rabbi baa lagu xusaa si fiican buu nebi wax ugu sheegay sala allahu calayh wasalam ilaahayow aniga iyo nebi moxamed bes noo naxariisa buu dhahay qof kale ha u naxariisane waxaan qolaa-i baa qoraa ii soo qaatay rabayna iyo dilaan rasuulku waa ka celiyataa laftigeeda wax waasicaad xajistay baa la yidhi marka taa waxay tilmaamaysaa ducaadda iyo dadka dadka raba inay xumaanta ka reebaan xikmo fiican ha la isticmaalo qofaa xagga qalad ka samaynaaya boqol qof almar ku soo ordaysa waa lagu soo wada qaylinayaa waa abuuray wuxuuse masaajidkan unbuuquu noqonayaa maxaa ka filnaan lahaa asoo sidiisa ah inta hal qofood inta loo diro uu u tago ag fadhiisto walaal saan maaha saan maaha saan maahana dhaho asoo duceynayo albaabkaa ka bixi lahaa meeqa ayagoo habaartay masaajidka ka baxda meeqa ayagoo caytay bayse masaajidka ka baxda meeqa ayagoo culimmada dhibaatay waxyaaba gaarsiinay masaajidka ka baxdaa waa khuluq xumada aan kula isticmaalnay ka mid tahay qofku marka xumaan laga reebaayo jameeca waa lagala fogaadaa dadka dhexdooda laguma ceebeeyo qalad yaraad gashay salaadda gudaheeda assalaamu calaykum inta la dhaha ka dhinaca fadhi wuu dhararaya isla markii imaamka asalaamu calaykum aad ma dhihin saasuu kuu qabana maxaama waxaad samaynaysa waxa aad samays maxay tahay maxaad saa u samaysa lugaha maxaa saa u yeeshay war naga tagaa leeya marka ugu dambayso sababtu waxay tahoo naga tag lagu leeyahay adaa keensaday u kaadi u tartiibi si fiican ula hadal miskiinkaa fiiriya isuu nebigu kula dhaqmay sala allahu calayh wasalam bidanuubin wa can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi jaaca raabiyu heer baadiyaa yimid fabaala wuxuu ku kaadiyey fii طaa'ifati اlmasjidi masaajidka طaa'ifadiisii qayb ka mid ah fasajarahu الnaasu dadkii baa canaantoo ka reebay way hororeen fanahaahum rasuulu اllaahi rasuulkii allena wuu ka nahyiyey oo wuu ka reebo wuxuu dhahay dhaafa falammaa qadaa bowlahu kaadidiisii markuu gutou dhammaystayna amara الnebiyu nebigu wuxuu amray bidanuubin in la keena wadaan oo min maa'in biyo ah waa loo keenay fahriqa waa lagu dul shubay calayhi kaadii korkii muttafaqun calayh intaasaa lagu xalliyeyba wa can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam uxillat lanaa waxaa naloo xalaaleeyey oo naloo baneeyey maytataani laba bakti iyo wadamaani laba dhiigood laba dhiig bacdamaa dhiigu xaaraam yahay laba ka midana loo baneeyey bacdamaa wixii dhintay xaaraan yihiinna laba ka midaana loo baneeyey sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala xurimat calaykum almaytata waddam maydka iyo damka waa idinka mamnuuc rasuulku labuu nooga soo qaas yeelay midiiba uxillad lana waxaana loo banneeyoo naloo xalaaleeyey maytataani laba bakhti ama laba meyd iyo wadamaani laba dhiigood fa ama almaytataani labada mayd ee markay dhintaan la cuni karo faljaraadu waa ayaxa iyo walxuutu kalluunka buu dhahay nabiga sal allau alayh wasalam labadaa waana loo baneeyey waama addamaani labada dhiigood falkabidu waa beerka caadiga ah iyo watixaalu beeryaraha labadaana waa laba dhiig un oo dhiig un bay ka samaysan yihiin labadaa dhiigna waana loo baneeyey labadaa meydna waana loo baneeyey akhrajahu axmed baa xadiiska soo saaray wabnu maaja iyo ibnu maaja wa fiihi dacfun dacfi baa gudigiisa ku sugan buy laakiin xadiidku waa saxiix waxaa kala duwan xadiisku waa daciif iyo wa fiihi dacfun dacfi baa ku sugan labay markaa kale yihiinoo waxaa ku dhex jirabaa xadiidku imaamku tilmaamaya cabdiraxmaan ibnu zayd nin la yidhaahdo ninka noocaasaa lagu tilmaamaa laakiin shawaahid badan buu helayaa xadiiska idan waa xadiis saxiixa buu noqonayaa labadaa meydna waana loo baneeyey waa jaraadka iyo xuudka labadaa dhiigna waana loo baneeyey waa kelidka iyo tixaalka waa beeryaraha rawaa akhrajahu axmed wibnu maajah wa fiihi dacfun wa abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa waqaca hadduu ku dhaco addubaabu tixsiga fii sharaabi axadikum axadkiin sharaabkiisa wuxuu sharaabkaa doono ha noqdo caana ha noqdo biyo ha noqdo maraq ha noqdo waxa uu cabay hadduu tixsi ku dhaco falyaqmishu ha tiimbiyo hoos u geli uma liyanzichu ha ka soo siibo haddana ka soo saar maxaa yeelay faina fii axadi janaaxayhi labadiisa garbood ama labadiisa baal mid ka mid ah daa'an waa cudur wa fi laakhari ka kalana shifaaan waa daawo ayuu dhahay nebiga sal allau alayh wasalam akhrajahu lbukaari baa xadiidka soo saaray sharaab aada cabaysaa tixsi ku dhacay ama tuqsi ku dhacay waa la qabtaa saasaa loo daadayaa maanta reer magaalnimadaa keentay iyo cilmi darada reer magaalnimo si xun loo fahmay baa maanta soo baxa nin jaamici ahoo jaamaca soo dhameeyey waa daadinaa bidixna waa ku cabaa waa ku cunaa bidixda wuxuu soo dhameeyey dictoorad iyo meelaha ugu sarsaro soo waxeeyey ma yaqaana rasuulka sal allah calah wasalam axaadiistiisa iyo sida ay yihiin idaa waqaca buu dhahay nebiga hadduu ku dhaco addubaabu dubaab hadduu ku dhaco waa tixsi fii sharaabi axadikum axadkiin sharaab uu cabaayey sharaab aad cabaysaa ku dhacay taxsi maxaa samaynaysaa falyaqmisu hoos ha u tiimbiyo akhas buu leeyahay maanta waa nebi hadalkiisa sal allah alah wasalam laa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa cirkaa looga soo waxyooday iskama hadlin falyakmisu tiimbi horta hoos u geli uma liyanzicu ku dhex cab laguma dhihine ka bixi kadibna fa faina fii axadi janaaxayhi labadiisa baalood ama labadiisa garbood mid ka mid ah da-an daa baa ku sugan daa baa ku sugan waa sun wa fi laakhari midka dambana shifaa marka way isku dheelitirmayaan ilaahay asagaa khalqay subxaana wa tacaala akhrajahu albukaariyo dadka caqliyaaniga ee caqliga isticmaala walow maanta ay fahmeen yaa waxay dhihi jireen siday ku dhici kartaa tixisuu ku ogaanayaa labadiis garbood kii daawo ee kii waxa ah yaa khalqay ma adaa khalqay mase allaha khalqay subxaana wa tacaala ilaahay khalqay baa kaaga cilmi badan saa darteed buu rasuulku dhahay labadiisa gaal bargarbood mid ka mid ah waa sun ama waa cudur midka kalena waa shifaa marka markaad kan uu geliyo waynoo imaan doontaa weligaa tixsi ufiir wax ku dhacay hal garabna kor buu ahaayaa midna wuxuu gelinayaa sharaabka dhexdiisa markuu gelinahayo waa midka cudurkuu geliyaa kadib adikan kanna geli waa isku baaba'ayaanoo shifaa buu noqonayaa iska tuur bismillaahi deh nebiga hadalkiisa adoo ku kalsoon fiqana ku qaba cabd labalabanayasan ku qabanin akhrajahu lbukhaariyu wa abu daawuud abu daawuudna wuu wariyey wazaada wuxuu ku kordhiyey abu daawuud wa inahu asagoo yattaqi wuxuu kaga gaashaamanayaa bijanaaxihi janaaxiisii garabkiisa alladii fiihi daa daa'un cudurka ku sugan wuxuu isaga xejisiinayaa macnaha oo ugu horayntii uu gelinayaa sharaabku isku xejisiinayaa ee uu ku hormarinayaa ee uu gelinayaa intaba dhehe midka cudurka ah adigana kan daawada geli rasuulkaagaa ku baray sala allahu calayh wasalam saasaa markaa la yeelaa wa can abi waaqid allayfiy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala الnabiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa quطica wixii laga gooyo min albahiimati bahiimada waa xoolaha wahiya xayatun ayada oo nool oo aan la gowracin fahuwa mayitun bakti waayo buu dhahay nebiga sal alla alay slam lama cuni karo neefkiioo socday idihii baad birada ka soo goosatay waa cunaa jira inta badan waxaan isticmaali jirnay waxaan isticmaali jirnay kurska geela asagoo iska socda cooca dhaha la goynaya markaasaa cusbi inta la mariyaa la cuni jiray waa bakti buu leeyahy nabiga sal allah alayh wasalam maa qutica min albahiima wixii bahiime laga gooyo cadkii laga soo jaro wahiya xayatun ayada oo nool oo aan la gowracin weli oo aan midi lagu biraynin neefkii baa socdaa lugtaad ka goosatay waxaad ka dhigatay oodka kuu socon maayo bakti waa geelii oo socdaad kuruska ka goosatay waxaad tidhi waa cunayaa kuu socon maayo xayawaan oo nool wax allaala wixii laga gooye xaggiisa meydna wuxuu uu ku tilmaamay nebiga meyd haddii mar meyd la yidhaahdana waa bakti baa loola jeedaa lama cuni karo idan xooluhu markay baktiyaan ama ay dhintaan lama cuno saa darteed baa ilaahay nebigiis wuxuu ku tilmaamaa neef bahiime ah oo wax magarad ah bahiimadu waa xoolaha aan hadlaynin xoolaha mataqaana waxaa loola jeedaa wax magaradka ah waa bahaahimta wax allaala wixii laga soo gooyo ayagoo xayaa oo nool oo cabaadaya mar allaala marka laga sii goynaayo marka laga gooyana ay horay u sii socdaanay sii nool yihiin fa huwa meeyitun meyd waa dhahay nebiga sal alla alay wasalam laasima in xoolaha la gowracaa laazim waa in nolol lagu gaaraa laazim waa in mar allaala marka hilibka la cunaayo uu noqdo hilib la bireeyey ilaahay magaciisa lagu magac daray subxaana wa tacaala intaa marka la helo yaa xoolahana loo baneeyey in ilaahay wuu noo diiday subxaana wa tacaala xurimat calaykum almayta waddam walaxmi alqinziir wamaa uhilla ligayr اllah wاlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnatiixa iyo wamaa akala الsabcu ilaa maa dakaytum waxaad gowracdaan maahane munkhaniqa maxaa yidhaahdaa waa midda la ceejiyey inta ceeji lagu qabtaa turtaasay ku dhimatay wاlmunkhaniqa wاlmawquuda waa mid la nabareeyey sida loo garaacay loo tumay bay dhimatay wاlmawquuda wاlmutaradiya way shalwatay intay kor kortay soo dhacday saasay markaa ku dhimatay wاlnatiixa waa tii la hirtiyey laba neefa intay geeska isku qaadeen baa mid hirti ku dhimatay lama cuni karo wاlmutaradiya wاlnatiixa iyo wamaa akala الsabcu wuxuu dugaaggu cuno dugaaggiibaa cunay laakiin ilaah wuxuu ka qasuu ka qaas yeelay ilaa maa dakaytum wixii midi lala gaara maahane inta dhibkii ku dhacay ayadoona weli dhimanin yaa nolol lagu gaaray waa la bireeyey mididii baa la mariyey taa noocaas waad cuni kartaan ilaa maa dakaytum waxaad gowracdaan maahana buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala marka intaasoo dhan waxay noo tilmaamayaan oo nala farayaa caafimaadkeena inuu fiicnaado waxaa nala amrayaa oo waxaa naloo farayaa waxay tahay wax tiib oo nadiifa inaan cunno wuxuu rasuulku intaanu axkaamtaan noogu dul akhrinayaa na loogu sheegayaa amarka inaan qaadano waayo ma naqaana waxna anfacay waxaan anfaci waad aragtay neef iska socdaa qof ee waddamada gobolkaba lagu boodo inta intaa laga duleeliyaa dhiiggii la dhuuqayaa waa la cabayaa annaga nafteeda nagu dhex taalaa daawaa laga raadinayaa xaaladaasaa nagu dhex sugan oo nagu haddaan axkaam iyo sharci iyo diinna hagaa naloo soo dejin lahayn dadku way bahaloobi lahaayeen waxa ummadda kala haga waa sharciga waxa ummadda kala nidaamiya waa sharciga waxa ummadda waxa khayrkaa u tilmaama waa sharciga waxa ummadda wax ka reeba wixii xun oo sharciga islaamka sidaa darteed buu ilaah yihi uma jacalnaaka calaa shareecati min alamr shareeca amar baan ku siinaye faattabichaa raac walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun dad aan wax ogeyn hawadooda ha raacin oo say khamri iyo khasiir u cabayeen yidhi maanta waxaasaa nidaam ah maanta waxaasaa sharci ah xoolaha saasaa la yeeli karaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun inahum la yugnuu canka min allahi shay-an alla xaggiis waxma kaaga tari karaan daalimiintana qaarkood qaar kaluu owliye u yahay wallaahu waliy lmuttaqiin ilaahayna muttaqiintuu weli u yahay subxaana wa tacaala wacan abi waaqidin وعن أبي واقد الlayثي رضي الله عنه قال قال النبي نبgu wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم maa wixii quطca laga gooyo min الbahiimati bahiimada xayawaanka iyo xoolaha la cuno wixii laga soo gooya wahiya xayatun ayada oo nool oo aan la qalin lana biraynin fahuwa meyitun meyd waaye buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam akhrajahu abu daud baa xadiiskaas soo saaray ama wariyey iyo watirmidiyun waxasanahu waa xasaniyo u wanaajiyey wallafdu lahu lafdigna tirmidi baa iska intaa marka waxaa noogu dhammaaday eh, qaybtii ama baabkii u horreeyey miyaha ahaa waxaanu geli doonnaa haddii rabbi yidhaahdo baabul aaniya weelashii baababkooda ama baabkii weelasha weelkee wax lagu cunaa keena markaan lagu cunin waynu casharka nagu soo socdo haddii rabbi idma subxaana wa tacaala meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala